oo isagu kolka aanu waxba muxrim ahaanaynine uu iska xalaashiisa iska ahaanayo oo hadyigaas taqliibkiisu aanu isaga muxrim ka dhigayn kol doon isagu xidhan can camrata binti cabdiraxmaan ana bna ziyaadin kataba ilaa caaishata radia allahu canha ana cabdallahi bna cabbaasin qaal man ahdaa hadyan man ahdaa hadyan هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر حتى ينحر الهدي بن عباas inuu sidaa fidiyooday ayuu ibnu ziyaad usoo qoray buu leeyahay caaisha usoo qoray qofkii hadyi dira oo hadyigiisa qoorta wax ugu xidha inuu ilaa hadyigaa la qoolo isaguna muxrim oo kale ahaanaya wx muxrimka xaraam ka ahaa isna xaraam ka yahay ayb waqad bacadtu bihadyi faktubii ilaya bamriki faqaalat qaalat camra camra waxay tidhi qaalat caaisha caaisha waxay tidhi laysa kamaa qaala ibnu cabbaas siduu ibnu cabbaas yidhi ma aha arrintu ana fataltu qalaa'ida hadyi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam biyadaya anigaa labadaydan gacmood ku soohay qalaa'iddii hadyigii nebiga alayhi salaatu wasalaam anaga gacanteyda ku soohay arkahoodi anaa gacanteeda ku soohay suuf baan ka soohay uma qalladahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam biyadihi rasuulka ilahi isaga qoorta ugu xidhay uma bacaa bihaa maca abi abu bakr ayuu la diray sanadkii mxua sagaalaad ee uu isagu mxuahay ka ahaa abu bakr radi allahu canhu amiirulxaji u ahaa falam yaxrum calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama shay axallahu allahu lahu xataa nuxira alhadyu rasuulkii ilaahay wax alla u xalaaleeyey hadyigaas sabtiisa kagama aanu xaraam noqonin ilaa hadyigii la ayb marka waxba iskuma xidhna hadyigii iyo qofka ixraamkiisu haddaanu kol xidhanin hadyigaasu kama dhigaayo muxrim ka dhigi maayo muxaramaat alixraam kaga xaraamoobi maaya عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فqلدها mar buu نبgu عليه الصلاة وسلام kacbada u hadeeyey ari o aigu marka qorka isagu ishcaar male marka aigu ishcaar male wuxuu leeyahay taqliid buu leeyahay lo-dase taqliid iyo ishcaar midna iyada laguma sheego taqliid iyo ishcaar midna laguma sheego ariga isaga waa taqliid keliya gela waa taqliid iyo ishcaar keliya lo-dase ibnu xasmi waxaa buu yidhaha taqliid iyo ishcaar iyada midna male waxba xadiidka kuma sheegaya baabu rukuubi lbadana badanadana waxaa laga wadaa hadida hasha hadyiga ee qofku uu soo kaxeeyo kacbada ku qashid uu leeyahay hadduu u baahdo gaadiid ahaan ugu baahdo inuu soo korayo oo gaadiid ka dhiganayo hadduu caani had u baahdo waa soo maalaya lakum fiiha manaaficu ilaa ajalin musaman buu ilah leeyahay marka waa lagu intifaacaya waa lasoo koraya ayb عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم رأىa رaجuلا yasuuqu badnة badnة neef geela qof kaxaynaya buu arkay nebigu عalيه الصلاة وسلام badana neefka geel iyo neefka lo-da labadaba badana waa la cidami badaniha baa loogu magacaabay ayb marka gaar ahaan marka midda hadyiga ah yaa badana la kan hadyiga ahay kolkata badana waa la odhan karaa ayb lakin hadda ti hadyiga ahayd baa laga wadaa fa qaala markaasu wuxu irkabha kor qaala yaa rasuul allah inahaa badana hadyi weeyaan qaala irkabhaa weylag fi thaaniya fi thaaniyati aw fi thaalita markii labaad mise markii saddexaad weylag ku darayaan canaana وعn abi الزubayr qaala samictu jaabir bna cabdillaahi radي allahu canهuma su'ila can rukuubi اlhadyi jaabir bna cabdillahi oo hadyiga rukuubk fuulitaankiisa la weydiiyey baan maqlay faqaala markaasu wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquul irkabhaa bilmacruuf si macquula ku fuul oon dilid aan ku ahayn iyo xadgudub aan ku ahayn ayb waidaa idaa ulji'ta ilayha yani idaa duribta ilayha hadday muxuu ahay aad u dhibaatooto aad u baahato ad wax kale aad weydo xataa tajida ayraha xataa tajida dahran ilaa ad gaadiid ka hesho ilaa ad gaadiid kale ka hesho iska fuul haddii aad oo gaadiid ka dhigo haddii aad u dhibaatooto lakin haddaad gaadiid kale haysato marka waa inaad korayn ninkaas marka waa kaxaynaya isna waa lugeynaya nabigu alayh salatu maa caطiba min alhadyi qabla maxilihi wixii socon waaya wixii socon waaya ama jaba ama muxuu ahaay galangalcooba si uu noqda ee kici waaya mxuaha sida loo sida loo galaayo ama jirkada ee meeshii adigu neefkii meesha gaari kari waaya xarimka gaari kari waaya sida loogu talinayo can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana du'ayban abaa qabisa xadatahu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam kana bacaa macahu bilbudn nabiga alayh الsalaatu wasalaam yaa hadyi ninkaas muxuu ahay du'ayb la yidhaaho uu nabiga alayh salatu usii dhiibay uma yaquulu markaasu wuxuu odhanay idaa caطiba minha shay-un hadduu wax daqaaqi waayo wax kamida uu socon kari waayo fakhashiita calayha mowtan geeri aada uga baqdo fanxarha dhuundhow diree uma qmis naclahaa kabteeda geli kabtii qoorta ugu xidhnayd geli fii damihaa dhiiggeeda uma drib bihi ku dhufo dhiiggaas ku dhufo sabxatahaa dheegeeda ku dhufo oo calaamaha u noqoto marka inay hadyi tahay walaa tadcamhaa anta walaa axadu min ahli rufaqatik adiga iyo dadka kula socdaa midna waxbaa ka cunina wahalli baynaha wa bayna annaas masjidadiiyo dadka u kala dhex bax oo qofkii doonaa ha qasho laakiin adi intaa idinla socotaayo waxba ka cunin marka qofka saaiq hadigaasa marka isagu waa waxba ka cunin ibtihaan baa ilan meesha soo geli karo oo inuu muxuu ahaayey dadkan haddii loo fasaxo inay dhici kari lahayn dad aan damiir lahayn inay xoolaha hadiga iyagoo iska qashaan ku marmarsadaan hadhow yidhaahaan marka waa dhimatay iyadaa kici kari weyda yidhaahaan muxuaha tuhmadaas meesha soo geli karta sababteeda bu nabigu alayh salatu salaam u leeyay adiga iyo inta kula socotaa midna waxbaa ka taaban وعn jابر بن عبد اللhi رضي الله عنهma qال خرجna mعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مhiliina بالxج annagoo xaj ku talbiyeysanayna ayaan la soo baxnay rasuulka ilaahay faأmaranaa rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم أn نشhtarika في الإبل والبqر kula سبcaة mina في badnة inaan wadaagsano oo tobankii toddobadii qofba ay hal neef oo geela ah ama hal neef oo lo ah ay wadaagsadaan ayuu naab alayh salaatu wasalaam marka halkii neef ee geela ahaa ama looda ahaa toddoba qof ayuu hadi u noqon karayaa ama noocooda isku mid ahaado ama ha kala gedigsanaado hadday kulligood wada mutamaticiin yihiin ama qaariniin ay yihiin ama maxaa udxiyo ay eh, kulligood ay ka wada dhiganayaan haddii caadi ay ka dhigayaan ama iskhilaafsan yihiin waa isku mid toddobadiiba marka neef baa ku filan baabu اlhadyi min albaqara min albaqr can jaabir bni cabd llaahi radi allahu canhuma qaala dabaxa rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam can caaishata ywma الnaxri baqaratan ywma الnaxr caaisha nebigu alayh sala slam wuxuu ka qalay neef lo-ah ayib caaisha keligeed inuu ka qalay baa marka xadiidkan kadu tusinayaa laakiin riwaayatu caaishaba waxay leedahay naxara rasuul lahi sal lahu alay slam an nisaa'ihi can nisaa'ihi hilib la-aan baana maalintii naxriga naloo keeno marka aan nidhi hilibkan kadu muxuu yahay e waxaana la yidhi rasuulka ilaah baa haweenkiisa ka qalay marka len mutamatacad bay kulligood wada ahaayeen ayb marka neefkaas lo-da ah caaisho keligeed ma ahayna haweenka o dhan bay ahaa ayb caaisha marka iyadu waxay waxay caqiidaysnayd mutcadeedii tamatuceedii ay samaysay xajka ee cumrada ku dartay inaanu hadi ka waajibin hadi inaanu ka waajibin saas iyadu dhihi jirta laakiin hadi waa ka waajiba hadiga nabiga ka qala waa kan xadiidkan nuu caddaynaya had iyada nafteedana sheegtaba inuu nabiga alay sala slam warkiisa ka iyada kol haddaan wax qalla dhihin unbay isaga qaadatay inaanu waxba hadi ku waajibin baabu naxri lbudn qiyaaman muqayada muqayada yani mucaqala iyada oo taagan oo jilib xidhan iyadoo taagan oo jilib xidhan in mxuaha dhunta lagu dhufto sidaas way sida sunnadu ayb can zir bni xubayshin ana bna cumara radia allahu canhuma ataa calىa rajuli wahuwa yanxaru badanatan eh, badanatahu baarika badanadiisii oo fadhiya nin duun dhabaaya ayuu ibnu cumar soo maray waa si anagu yeelo amaanada fadhiga lagu dhuundhaba ayb inta weliba la xidhxidho o faqaala markaasu ibnu cumar wuxuu yidhi ibcadhaa qiyaaman qiyaaman muqayada sunnata nabiyikum sala allahu alayhi wasalam kici iyadoo taagan oo jilib xidhan marka dhunta ku dhufo waa sunnadii nabigeena alayhi salaatu wasalaam ilahna waa ka qur-aanka kulaba fadkuru sma allahi calayha sawaaf faida wajabat junuubuha yani saqatat junuubuha marka dhacdo dhinaca dhulka ku dhacdo ka kulo dhinaca marka waa in taagneeda lagu lagu ibnu cumar marka saasuu yeeli jiray xarbada intuu halkaa kaga dhuftaba garabka dabadiisa ka bixi jirtay oo aad taanada ugu foyn jiray cumar radi allahu baabu sadaqati biluxuumi alhadyi wa jilaaliha wa juluudiha jilaal waa jamcu jul julliguna marka waa dharkeeda dharka lahuwiyo darbaalka la huwiyo dhaxanta iyo laga huwiyo kaasaa julli la yidhaaha marka dalbaaladii ay huwaneyd geelu ma ahay haddii waqti waqti qabow yahay oo dalbaalle iyo huwiyo iyo muxuu aha harkaheeda iyo hilibkeeda intaba inaan waxba laga iibinin oo la sadaqaysto can caliyin radia allahu canhu qaala amaranii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an aquuma calaa budnihi inaan maamulo geeliisii wuu amray nebigu alayh salatu slam geeli isla lahay inay nebigu ka qayb gelin wa an atasaddaqa biluxuumiha hilibkeeda inaan saadaysto man shaaa iqtaaca buu yidhi nabigu alayh salatu slam qofkii doona wax ka goosto isaga iyo calina waa kii halba xogaa inta looga soo gooyo laisku kariyo ayb wa juluudihaa iyo harkaheedii iyo wa ajillatihaa dharkeediiba wa anlaa ucطiya aljazaara minha inaanan kii qalayna waxba ka siinin ujrahan aanan uga siinin yani wa qaala wuxuu yihi naxnu nucطiihi min cindina ujrada annagaa agtayada ka siinaynaa yani lacag ahaan baan u siinaynaa ee hilibkaas wata uma siinay hilibkaa iyo harkaha iyo u qaado ujrada lama dhahayo wuxuu qaadanaya ha qaato dadku sida isaga qaadanayaan sadaqaan uga qaadanayaan hauga qaato hilibkaas ujradiisina gaarkiisa ha loo siiyo baabu طawaafi اlifaada ywma الnaxr can ibni cumara radia allahu canhuma ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam afaada ywma الnaxr ثuma rajaca fasala الظhra bimina sala الظhra bimina saasuu ibn cabaas ibnu cumar u leeyahy jaabirna sidaasoo kale anu kusoo maray marka nebigu alayhi الsalaatu wasalaam qabla zawaal intuu tawaaf ifaadihii la yimid oo soo noqday ayuu ku tukaday mina ku tukaday ay qaala naafic fakana bnu cumara radia allahu canhuma yufiidu ywma الnaxri ثuma yarjicu fayusali الظhra bimina wayadkuru ana nabiya salى اllahu alay waslam facala ibnu cumar marka sidaasuu yeeli jiray intuu ifaadaha la yimaado qabla ظhr oo mina kusoo noqdo uu mina ku tukan jiray markaas o dhan saasuu nabigu yahay alayh الsalaatu wasalaam baabun man طaafa biاlbeyti faqad xalla qofkii kacbada tawaafa tawaaf ifaada la yimaada inuu xalaal taam a xalaalooba oo wax waliba kukaas u bannaan yahay can ibni jurayjin أخbaranii caطاء caطاء ibn abi rabax ayaa wuxuu ii sheegay qaala kaana bnu cabaasin yaquul ibnu cabaas baa wuxuu dhihi jiray laa yatuufu bilbeyti xaajun walaa gayru xaaj ilaa xalla qofkii kacbada dawaafa ama xaaji haada ama muctamir ha ahaadee waa xalaaloobay sidaasuu dhihi jiray ibnu cabaas ayb oo hataa hadduu xaaji ahaa kole taa xajadiisaasi cumray isu bedelaysaayo khalaas kolba hadduu dawaafo xalaal buu noqday qultu lcaطaa ibnu jurayj baa le waxaan caطaa ba waxaan ku idhi min ayna yaqulu dalik xagguu sidaa ka leeyahayna daliilkiisu muxuu yahay qaala min qawli اllahi tacaalى uma maxiluhaa ila lbayt اlcatiiq aayaddaas ku uma maxiluhaa meesha ku dhammaanayso marka damiirkaas waa inuu u celinayo camalka u celinayo nusugu u celinayo ama cumraha aada ama xajaha ahaatee uma maxiluhaa ila lbayt اlcatiiq meesha ku dhammaanaysa waa beytka beyt catiq beyt catiq yani beyt muctaq min imtilaak اjabaabira aw catiq an qadiim aw اljamiil catiiqu macaani dhowr u leeyahay ayb saasoo marka ibnu cabaas aayadantad u fasay qaala qultu markaasaan waxaan idhi faina dalika bacda almucaraf kaasu waa bacda tacriif yani bacda alwuquuf bicarafa weeyaan taa u leeyahay leeyahay isma maxalal beyt catiq qaala kaana bnu cabaasin radia allahu canhuma yaquul huwa bacda almucarafi wa qablahu qabla tacriif iyo bacda tacriif waa isku mid tawaaf alquduumka iyo tawaaf alifaada labadaba waa isku mid kii tawaaf mxuaha bacda tacriif ahaana waa tawaaf alifaadihi waa lagu xalaaloobayaa kii qabla mxuaha ahaa qabla tacriifha tawaaf alquduumka iyo tawaaf cumrihii iyaana isna waa sida waa lagu xalaaloobaya saasuu dhihi jiray ibnu cabaas wa kaana yaakudu dalika min amri nabiyi sala allahu alayhi wasalam amarkii nebiguna waa ka qaadan jiray xiina amarahum an yaxilluu min xajati اlwadaac inay ka xalaaloobaan xajatulwadac ay ka xalaalooban ka marka istidlaalkiisana ibnu cabaas xadiidka uu soo deliishanayo isagu waa muxuu ahay male wax ishkaala ma leh oo nebiga alayhi salaatu wasalaam waa amray laakiin maanu odhanin waa xalaalowdeen waa xalaalowdeen maanu odhanin xajkiina cumro ka dhigo xalaalooba buu yidhi nebiga alayhi salaatu wasalaam marka ninku qofku niyadiisu ku xalaaloobayaa mooyaane sida ibnu cabaas uu watay uu lahaa muxuu ahay qof alla qofkii dawaafaaba inuu xalaaloobayo oo walow xaj uu xidhnaa xajkiisa cumriisu bedelayo oo khalaas walow isagu aanu niyoonin iska noqonaya ma aha sheekh sheekhu uu yidhaha ibnu cabaas ra'yigaa wax ku raacay ma leho waa ra'yi mahjuur ah weeyaan buu yidhaha ayb marka ibnu cabaas isagu sidaas oo walow aanu isagu niyoonin waa iska xalaaloobayaa laakiin nebiga alay salam ka dhiga buu yidhi xamradii xumre ka dhiga waa xalaalooba ayb marka haddaynay dadku aanay sidaa niyoonin waa inaanay ayna xalaaloobaynin ayb ibnu cabaas marka ra'yigiisaasu ra'yi shaada weeyaan oo sidaasu isagu haystay ayb baabun yakfi lqaarina طawaafun waaxidu lilxaji wاlcumra qofka qaarinka ee xajka iyo cumrada isku daray hal طawaaf iyo hal sacyiya ayaa ku filan oo cumradii iyo xajkiiba ugu filan can caaishaةa radي allahu canha annaha xaadat bisarif wa taطaharat bicarafa sarif bay xaydkii ugu yimid carafana waa ku daahirowday faqaala lahaa rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam yujzi'u canki طawaafuki bالsafa wاlmarwa can xajiki wa cumratiki xajkaagii iyo cumradaadiiba tawaafkaagii mxuha safiya marwa kugu filan sacyigaagii baa kugu filan iyo tawaafkii bilbayt labaduba tawaaf ifaadihiina waa kugu filan yahay labadoodiiba sacyigiina labadooda waa kugu filan yahay hadii horeyna soo marrayna waa kan sidaasoo kale kusoo marray yujziuka tawaafuka bilbeyti wabisafa walmarwa can xajatika wa cumratika marka caaisha waa inay qaarina goortii dambe noqotay oo marka xadiidkii aynu qaarka soo marray odhanaysa utrukii cumratakii buu yidhi ama urfudii cumratakii buu yidhi ulajeedadeedu marka waa siduu shaafici ku fasiray waxaa weeye ifraadkeeda ka tag cumrada kelinimadeeda iska daayo xaj ku soo daro ee cumradii oo dhan ka bax ma ahayn ayb ila goortii dambe maanu yidhahan xajkii cumradii bay labadiiba kugu filan tahay sacyigan iyo tawaafka inuu yidhaha xaj kaliya kolka ahaan lahayd baabun mataa yaxilu man axrama bxajin wacumra can caaishaةa radia allahu canha annaha qaalat kharajna maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm caama xajaة الwadاaع famina man أhla bcumrة wmina man أhla bxaji وcumrة wmina man أhla bxaj saddexdaasa naga mid ah ayb xadiidkana tafsiiliyey xadiidkii jaabir aynu soo marray mise waa ijmaalinayay oo xaj inay kulligood wada xidheen buu sheegayo cumro maba anaan aqoonin buu leeyahy laakiin xadiidkana tafsiil ayb qaar babsi bay xidheen marka qaar qaariniin ah qaar mutamadiciin ah qaar mufridiina saas وأhل رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم بالحج ayb hl بالحج iبن cmrna waa kii odhan jiray تمتca بالحج oo lcmra odhanayo marka nebiga عalيه الصلa sl markii horena mfrid buu ahaa goortii dambana qaarin buu noqday ayb labadaba marka waa isku daray waa ka dhacday nebiga alيه الsla dukaad iyo qiraan ibtidaha iyo goortii dambe labadiiba marka qaarkii yidhaahaa mfrid buu ahaana waa sax oo ibtidihii buu sheegayaa qaarin buu ah ku yidhaahna waa sax kii yidhaaha muxuu ahaaye mutamatic buu ahaana tamatuca qiraankaasu ka wada mid walbaba intoo dhanba marka sax weeyaan ayb fa amaa man ahalla bicumratin faxalla isago kaasu waa caadi wa amaa man ahalla bixajin aw jamaca bilxaji waalcumra falam yaxiluu xataa kana yowmu naxri qofkii xajka leexidhay ama xaj iyo cumro wada xidhay isagu xalaaloobin ilaa yowma naxri hawaase de waa kuwii hadyiga waday marka kuwii hadyiga waday weeye ku aan xalaaloobin ama kuwii hadyiga aan wadin waa iyagu waa xalaaloobin kulligood waa kii nabigu alayh salatu salaam baabu nuzuuli lmuxasab yowma anafri wasalaati bihi salaada duhurka isaga in lagu tukado meeshaas muxasabka la yidhaaho alabtax la yidhaaho halkaas in lagu tukado khayfa bani kinaana la yidhaaho can ibni cumara radia allahu canhum ana nabiya sala allahu alayh wasalam wa abaa bakrin wa cumar kaanuu yanziluuna alabtax wa can caaishata radia allahu canha qaalat nuzuulu labtaxi laysa bisunna sunna ma aha oo acmaalka xajka ka mid ma aha ay leedahay inamaa nazalahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam inamaa nazalahu rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi wuxuu u degay liannahu kaana asmaxa likuruujihi ida kharaja yani ashala lkhuruujihi ilaa khare bixitaankiisu u dhib yahay markuu baxayo uu u dhib yahay marka intuu kacbada sidaa usii maro inuu sidaa u baxo uu ugu dhib yahay marka dariiq u toosan ahaan inuu degay meesha mooyaane waxba nusug ma aha oo sunna ma aha in halkaa la dego qof waliba marka meesha u hawl yar ee bixitaankiisa ugu hawl yar inuu dego marka an abi hurayraa radia allahu anhu qaala qaala lanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama wanaxnu bimina anagoo mino joogno wuxuuna yidhi naxnu naaziluuna qadan bikayfi bani kinaana ayb fiiriya hadda marka xadiidkan iyo xadiidka caaisha isu fiiriya ibnu cabaas naftiisuna sidaa caaishoo kale u odhan jiray isaguna inaanu sunno ahayn ayb xadiidkan abu hurayrana fiiri abu raaficna wuxuu odhan jiray nebiga alayh salaatu slam ima abdin inaa halkaa qaymada ugu dhiso muxaa aniga unbaa halkaa ugu dhisan lakiin xadiidkan fiiriya marka can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala lanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa naxnu bimina annagoo mino joognu nebigu wuxuuna yidhi alayhi salaatu wasalaam naxnu naaziluuna gadan bikayfi bani kinaana xaysu taqaasamuu cala alkufri berri waxaan dhegi doonnaa khayfu bani kinaana khayf meesha muxuu ahay biyo marenka ahee buurta salkeeda ah ayaa la yidhaahaa ayb halkaasaan berri degi doonaa meesha ay gaalnimada isugu dhaarteen markay banu mualib iyo bani haashim muqaaacada ku samaynayeen halkay heshiiskii ku kala qorteen oo warqabtii muqaacada ee kacbada gudaheeda ay ku dhejiyeen ay ku kala qorteen baa halka ahayd marka halkay gaalnimada ku heshiiyeen halkii baan berri degi doonaa shukran lilaahi subxaana wa tacala ilahay muxuu ahay arrintii eh, cusriga yusri u bedelaysa halkii baan tegi doonaa bui marka waa inuu camdi u tegay nebigu alayh isalaatu wasalaam oo halkaas uu muxuu ahay u tegay nebigu alayh isalaatu wasalaam ayib marka inuu sidaana u degay oo niyadaa u degay likawniha asmaxa lkhuruujina u degay labadaba isku daray marka oo iska suurowda tay caaisha sheegtayna u sax wey wadalika ana quraysha wa banii kinaana taxaalafat calى bani haashimi wa bani cabdilmualib bani lmualib ayb bani cabdilmualib bani cabdilmualib marka haddii la yidhaaho waa min min dikri alkhaasi bacd alcaam ilan bani hashim bani cabdilmualib bay ka mid yihiin laakiin sida la ogyahay bani hashim iyo banimutaliba wada jira bay ahaayeen waxay isugu dhaarteen anlaa yunaakixuuhum inayna wax ka guursanin walaa yubaayicuuhum ayna wax ka iibsanin xataa yuslimuu ilayhim rasuula اllahi sala allahu alay slam inay rasuulka ilaahay u dhiibaan oo yani bidalika almuxasab ay ku kari kanaanhaas wuxuu ka waday nebiga alay sala slam muxasabku ka waday baabun fi lbaytuutati layaaliya mina bimakka liahli siqaaya dadkii zamzam dadka waraabinaya dadkii muxuu ahay sidooda oo kale ah acmaal laga maarmaan a leh acmaal laga maarmaana habeenkii ayna ka maarmaynin leh meelaan mina ahayn ka shaqeeya maxaa iyagana sidii kuwii geela lahaa geela jiray iyo ugu idnay iyo iyaguna waa lamid bay yihiin marka can ibni cumara radi allahu canhuma ana alcabaasa bna cabdilmuطalibi radia allahu canhu ista'dana rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam an yamiita bimaka layaaliya mina min ajli siqaayatihi waraabintiisii biyihii uu shubaayey zamzamka ee xujaajta ay ka cabaayeen daraaddeed buu uga idin dalbay markaasu u idnay faadina lahu waa u idnay ayb geeljiri geel jirtiina marka isagana iyagana waa ka u idnay marka sidaa macnaheedu waxa weya dad alla dadkii muxuu ahay habeenkii shaqaa laga maarmaan a ah leh inay habeenkii meelaan min intay baryaan shaqadoodii habeenkii soo joogaan ramyiga u yimaadaan wacan bakr bni cabdillaahi almuzaniyi eh, raximah llahu qaal kuntu jaalisan cinda bni cabaasin radia allahu canhuma cinda alkacba faataahu acraabiyun min reer baadiha u yimid oo faqaala markaasu wuxuu yidhi maa lii araa bani camikum yasquuna alcasla wallaban wa antum tasquuna annabiil a min xaajatin bikum am min buklin bani camr bn wuxuu ka wada butay bani umaya wuxuu leeyahay nimankaan ilma adeeradiinuhu waa idinka tacaan fiican yihiin oo iyagu caano iyo malab iyobay dadka sharaab uga dhigaan oo dadka ay siiyaan idinkusa nabiil baad dadka siinaysaan zamzamkuu sheegaya zamzamka waxaa lagu dari jiray waxaa lagu ridi jiray muxuu ahaaye zabib baa lagu guri jiray oo lagu macaanayn jiray ayb faqaala ibnu cabaas markaasuu ibnu cabbaas wuxuu yihi alxamdu lilah maa binaa xaaja faqri nama hayo walaa buklun bakilnimana nama hayso itibaaca lisunaan u yeelaynaaba marka ka wadaa sunadii nabiga iyagaan raacaynaayo nabiga alayhi salatu wa sidaas nagu dhiirigeliyo intuu nagu arkay nagu shajacay qadima الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama calىa raaxilatihi wa khalfahu usaama hashiisii buu nabiga alayh salatu slam ku yimid marka isaga usaamana uu san saaran yahay fastasqaa waa waraabiyu dhahay faataynaahu biinaa'in min nabiid fashariba wasaqaa fadlahu usaama wa qaala muxuuna yihi ibnu cabaas qaal wuxuuna yihi nabigu alayh salatu slam axsantum waajmaltum kadaa fasnacu sidaa yeela sidaa ku wada marka nabiga alayh sala slam sunadiisii baan fulinaynaa amarkiis amarkiisaan qaadanaynaa mooyaane faqrina nama hayo bakhilnimana nama hayso ayb falaa naziidu falaa nuriidu tagyiira maa amara bihi rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay wuxuu faray inaan doorino ma doonayno si rasuulka ilahin amray baan ku soconayno baabu iqaamat almuhaajiri bimakata bacda qadaءi alxaji waalcumra qofkii muhaajirka ahi imisuu joogayaa maka markuu camalkiisii dhammaysto can cabdiraxmaan bni xumaydin qaal samictu cumar bna cabdilcaziizi raximahu llahu tacaala yaquul lijulasaa'ihi wuxuu ku leeyahay maa samictum fii suknaa maka maka degiddeeda maxaad ku maqasheen maxaad ku soo arooray axaadiid aad ku maqasheen faqaala saa'ib ibnu yaziid ayaa wuxuu yidhi samictu alcalaa aw qaala alcalaaء bn اlxadrami radia allahu canhu qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam yuqiimu اlmuhaajiru bimakata bacda qadaa'i nusukihi ثalaثan saddex beri buu joogayaa qofka muhaajirkii kolkuu camalkiisa dhammaysto maka saddex beri buu jooga saddex beri wax ka badan waa inaanu joogin nabigu alay sala slam kii asxaabtiisa eh, muhaajiriinta ah inay hijradoodii siday maka uga soo baxaan ina dib dambe usoo deginayna ina ku dhintaana waa kii nacbaa nabigu alay sala slam kii sacad ibni qawr ah ku dhintay u calacalay ayib marka inay saddex beri wax ka badan joogaan maanu ogolayn wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana annaasu yansarifuuna fii kulli wajhin dadkii markaa u dhammaaday xajkii u dhammaaday yay ninba meeshuu doono ka baxayay ninba meeshii ku toosanaya beledkiisu ka yimid ah yuu ka baxayay faqaala rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka ilahi wuxuu yidhi laa yanfiranna axadun xataa yakuuna aakhiru cahdii bilbayt qofna yaanu bixin oo beledkiisa aanu aadin ilaa uu ahaado meesha ugu dambaysa uu ka baxaya kacbada ee ahaato waafulwadaaca waafulwadaaca midka la yidhaha weeyaan kaas mooya marka midka la rabaa inuu qofku marka aan ka baxayo kacba maka uu ka baxayo meeluu ka amba qaada ee ugu dambayso kacbada marka milaad kolka cabdi ku dhamaada ba meesha u doono markii taif ka yimid toos jidki uu aada ki madiina aadayo makaba garab maro ma aha almar'atu taxiidu qabla an tuwaddic can caaishaةa radi allahu canha qaalat xaadat safiyatu bintu xuyayir radi allahu canhuma bacdamaa afaadat tawaafilfaadaha kala timid ka danbow ee habeenkii muxasab la deganaa ayuu dhiigii ka yimid um lmuminiin safiya radi allahu canha faqaalat caaisha caaisha waxay tihi fadakartu fadakarat xaydata fadakartu xaydataha lirasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi baan u sheegay faqaala rasuulu llahi sala la alay slam markaas rasuulka ilahi wuxuu yidhi axaadisatuna hiya miyayna celinaysaa yani ma awaaffaadihii baa u laaban oo daraaddeed miyay u joogi doonaa isbuuc dambe qaalad baabun almar'atu taxiidu qabla an tuwaddic can caaishaةa radia allahu canha qaalat xaadat safiyatu bintu xuyayr radia allahu canha bacdama afaadat qaalat caaishatu fadakartu xaydataha lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalam xerkeedaasaan u sheegay rasuulka ilaahay leylat lxasba bayna ahayd markaasu faqaala rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilahi baa wuxuu yihi xaabisatuna hiya ma mid na celinaysaa iyadu oo tawaaful ifaadaha aan la imanino tawaaful ifaadaha aan la sugayno halkaa marka waxaa laga qaadanayaa tawaaful ifaadaha taakhiirkiisu inuu bannaan yahay bacda ayaami tashriq min ayaami tashriqna laga dambeeyey nabiga alayh salaa slam kolkaa wuxuu maleeyey inay weli dawaafilfaadigi la imaanin dawaafilfaadiga inayna weli la imaanin oo iyagu dawaafilfaadigi la imaanin haddana dhiigu ka yimid kolkaan waxaa la joogaa habeenkii afariya tobnaad baa la jooga oo yaom tashriiq ay dhammaadeen ayb qaalat faqultu markaas waxaan yaa rasuula allah inaha kaanat qad afaadat wa bilbeyti uma xaadat bacda alifaada faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam faltanfir ha baxdo marka dadka ha dhacdo yaa hamid allah marka haweenayda muxuaha xaa'idada ah iyada waa laga dhaafay waa loo rugsadeeyey inay dadka raacdo korba hadday tawaafulbacday la timido toofulwadaac iyada lagama rabo wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal umira annaasu an yakuna aakhiru cahdihim bilbeyt ila anahu kufifa can ilmar'ati alxaa'id dadka waxaa la faray inuu meesha ugu dambeeyaayo uu ahaado ee uu ka baxayaayo inuu kacbada ahaado laakiin waxaa laga fudeediyey iyada haweeneyda dhiig gale oo laga fudeydiyey oo kale laga dhaafi kara oo laga fudeydiyey bab في إbاxaة الcمرaةi في شhهوur الحج عن iبن cabاasi رadي الله عanهma qaal kanuu yarawna waxay اctiqaadin jireen mushrikiinta carabtu أna alcumrata fi ashhuri اlxaji min afjar اlfujuuri fi اlard faasiqnimo iyo macsiya adduunka lagu arko ka ugu xun inuu yahay bay u haysteen ashhurxajka la cumraysto wayajcaluuna almuxaram muxaram bay waxay ka dhigi jireen safar safar bay ka dhigi jireen nasiadi ay samayn jireen weeyaanu ilaha ashur eh, xurumka ah ay soo hor eh, dib u dhigi jireenoo oo eh, dul kale kasoo soo jireen wayaquuluuna waxay dhihi jireen idaa bara'a dabar wacafa alahar wansalafa safar xallat ilcumratu liman ictamar saasay dhihi jireen kuhaantoodii oo midaa waxaa sajciga ah isugu hagaajiyey idaa bara dabar markuu e, e, garbabaalkii markuu bogsado awrtii ragkii mxahay e, kusoo holmay markii ka bogsadaa wacafa alahar raadkii uu baaba'o raadkii xajka uu baaba'o dabayluhu ay tiraan wansalaqa safar safarna ay baxdo xallat ilcumratu liman iqtaba safartay sheegayaanna waa muxaram kolka muxaram bay safar ku magacaabi jireen muxaramna dib lo u dhigan muxaram iyo safar bay isweydaariyeen kolkaasi cumradu u xalaal tahay qofkii cumraysanaya laakiin ashhurulxajka cumro in la cumraystaa dembi weyn weeya dhihi jira faqadima الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam waasxaabuhu sabixata raabica aroortii afraad dilxijo afarteedii ayay soo galeen muhiliina bilxaj iyagoo xaj ku talbiyeysanaya faamarahum an yajcaluuha cumra inay cumro ka dhigaan ayuu nebigu alayh salatu salaam amray fatacaadama dalika cindahum arrintaasaa ku weynaatay la cuslaatay caadadoodii ba kusoo dhaweyda weli aan la zuulinin fa qaala markaasu wuxu uhi yaa rasuula allah ayu lxilli waa xalaalnimadee xalaalnimo kaamila mise waa nusnus qaala alxillu kulluhu waa xalaalnimo dhan marka nebiga alayh salaatu salaam xikmada u amray caadadaa zuulinteedana waa ku jirta takfiif uu dadka u takfiifinayo oo intay muxuaha xeraamka ku joogay lahaayeen dhowr maalmood kusii joogi lahaayeen maalinta afraad baa markaa la joogaa shan maalmood marka maalinta ay shan maalmood oo kale intay sii joogi lahaayeen xraamkii kusii joogi lahaayeen inuu u takfiifiyo waa doonay inuu caadadaas zuuliyana waa doonay nebigu aleyh isalaatu wasalaam baabu fadli اlcumrati fi ramadaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala limra'ati min alansaari yuqaalu laha umu sinaan haweyne umu sinaan laydhaha ansaariyadaba wuxuu ku yidhi maa manacaki an takunii xajayti maxaa kuu diiday inaad nala xajido aad noola xajiyi weyday yani nabiga alayh salatu slam ummadiisa qof walbaba waa ka wareeya qof walbaba waa tabaya raximaka allah dadkii faraha badnaa ee sanadkan lasoo soo xajiyey oo qofkii ka hadhay kolkuta waa yaqaana faqaala marka faqaalat markaase waxay ti naadixaani kaana liabi fulani zawjiha ninkeeda bay sheegaysaa laba awr ayuu lahaa naadix iyo saani ah labada waa isku macno waxa la yidhaha midka beerta lagu waraabiya la ydhaha biyaha wadaanta soo jiida laba awr buu lahaa abu hebel xaja huwa wabnuhu calaa axadihimaa labadii awr midkooda isagaa ku xajiyey wa kaana alaaakharu yasqii calayhi gulaamuna addoonka iyagaa kii kalena marka beerta ku waraabinaayey marka gaadiid ma aanan haysan qaala markaasu wuxuu yidhi fa cumratun fii ramadaana taqdii xaja cumro oo ramadaan la cumraystaa ayaa gudda xaj gudda buuda ama wuxuu yidhi xajatan maci eh, xaj la ila xajiyey xaj ani la ila xajiyeeya u dhiganta cumro ramadaan la xajiyey xaj la ila xajiyey tacdilu xajatan maci waa riwaayat kale baabu kam xaja nabiyu sala allahu aleyh wasalam can abi isxaaqa raximah llah abu isxaaq asabiici camr bni cabdillahi alhamdani qaala sa'altu zayd bna arqama radia allahu canhu kam gazawta maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam imisaad la dushay rasuulka ilahi baa qaala sabca cashara toddoba gazwadood toddobiyo toban qaal sagaaliyo toban buu nabiga ghazawaadkiisa ahayd marka toddobiyo toban buu raacay qaala waxadaanii zayd bnu arqama ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam gazaa tiscata cashara sagaal iyo toban buu duulay nebiga alayh salatu wasalaam zaydna toddobiyo toban buu marka la laba keliyu ka haray wa anahu xaja bacda maa haajara xajata waaxida xajata alwadac halka xaj keligo bacda alhijra xajiyey nabiga alayh salatu wasalaam amaa qabla alhijra wuu xajiyeyna waa la yidhaha lakin wax sugan maaha lama oga inaa xajiyi kale ayb qaala abu isxaaq wa bimakata ukhra makana mid kale ku xajiyey laakiin midaas waxay qabla alhijra inay bacda albacth ahayd min maka iyadana u dhow inay tii uu sheegayay muxuu ahaayey jubayr mudcim uu sheegayay nabiga alay sala slam ku arkay ay tahayna waa suurowdaa ay baabun kam ictamara الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam can anasin radia allahu canhu qaal can anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam ictamara arbaca cumar afar cumradood buu cumraystay kulluhuna fi di lqacda dhammaantoodna dilqacday wada ahaayeen ayb ila alatii maca xajatihi tii xajkiisa la jirtay mooyaane dulxuja ahayd dulxuja iyadu ahayd laakiin iyada nafteeda dilqacdu xaday dilqacda aakhirkeedi baa inaan soo baxo cumrati cumrati min alxudaybiya cumratan min alxudaybiya afartii cumradood buu tirinaya marka cumradii xudaybiya ee iyada aan la gudanin aw zamn xudaybiya cumratan zamn xudaybiya fi di lqacda wa cumrata min alcaami almuqbili fi di lqacda cumro oo sanadkii ka dambeeyey sanadkii mxuaha tii xudaybiya ka dambaysay cumrat lqada ama cumrat lqadiya midka la yidhaaha ah oo iyadana dilqacda ahayd wa cumrata min jiciraana cumro oo marka jiciraana laga soo cumraystay xayثu qasma غanaa'ima xunaynin fi di lqacda wa cumratan maca xajatihi cumro xajkiisi la jirta ayb ibnu cumar baa wuxuu odhan jiray nebigu alayh salatu salam afar cumradood buu cumraysto mid baa rajab ahayd mase jirto marka caaisha ayaa odhan jirtay raxima allahu abaa cabdiraxmaan ma اctamara rasuulu llahi salى اllahu alay waslam ila wa huwa macahu wama اctamara rasuulu llahi sala la alay slam fi dilqacda waa ilaaway marka isagu waana la jiray xitaba waa kula jiray markaas haddan ilaa wuxuu dhihi jiray mid baa rajab ahayd mana jirto marka rajab wax cumro aho ziyaara rajabiya wax la yidhaha bay dadka qaarkood way rumaysan yihiinoo bisha rajab dadku muxuu ahay qaarkood ay soo cumraystaan oo inay cumradeedu eh, ajri gaara leedahay iyo ay u maleeyaan mana jirto baabun fi taqsiri fi lcumra can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana mucaawiyaa bna abi sufyaana radia allahu canhum ahbarahu qaala qasartu can ra'si rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay madaxiisa timaha ka jareen ka gaabiyey bimishqasin mishqas baan kaga gaabiyey mishqasna waa kaynu dhowr goor soo marray marka waxaa weeyaan birta ballaaran ee afka leh ayaa mishqas la yidhaahaa marka hadda inuu maqaska ula jeedana waa iska suuroodaa buu leeyahay weliba kaasaana raajixu halkami wa huwa cala almarwa marwa dusheeda isagoo jooga ayb aw ra'aytuhu yuqasaru canhu bimishqas ama waxaan arkay buu yidhi mucaawiya anaa ka gaabiyey buu yidhi mise mise waa muxuu ahay waan arkay isagoo laga gaabinaya buu yidhi wahuwa cala almarwa raawigaa shakiyey lakin riwaayad aan shakiyin baa jira oo weliya mucaawiya anigaa ka gaabiyey marka taasi waxay noqon karaysaa cumrat ljicraana cumrat ljicraana kaliya suuroobi karaysa inuu mucaawiya ka gaabiyo nebiga alayh isalaatu wasalaam ila cumrat lxudaybiya iyada muxuu ahaye meeshii xudaybiya buu nebigu alay sla slam ku xirtay waa xirtay taamaba gaabinin cumrat lqadaa na muxuu ahaayey wuxuu ahaa mucaawiya mushrik buuba ahaa oo maanu maanu ka gaabiya nebiga alayh isalaatu wasalaam cumradii dambe cumratu cumradii xajka la jirtayna nebigu alayh salatu slam timaha ma jaranine yoomu naxri unbu waa kii timaha xirtay marka cumrat ljicraana mooyaane mid kale middan uma noqon karayso mucaawiya ka gaabinaya baabu qadaa'i alxaa'id alcumra qadaynta ay qadayso haweeneyda dhiiggalihii cumradeeda ay qadayso hadduu ku magacaabaya tarjamadantada almundiri isagaa sidaa marka isaga u fahmay laakiin qado ma ahayn qado ma ahayn caaisho waa kiili cumradaadi kaamil bay ku tahay marka iyadu ku sabri weyda ay tihi weli nafteeda waxa ay leedahay inaan anugu dadkii aan ka liito aan ka hooseeyo dadkii cumro kaamil iyo xaj kaamil iyo ay la tagaan oo anigu hal hal tawaaf keliya aan la mid iyo hal ay keliya uu nebiga alayhi salatu slam sabirsiin u iyada sabirsiinayo u diray mooyaane cumro ka baaqatay oo ay qadaynaysahay ma jirto can umi اlmu'miniina radia allahu canha qaalat qultu ya rasuula allah yasduru الnaasu binusukayni wa asduru binusukin waaxid dadku waxay la fulayaan laba camal bay la fulayaan anna hal camal keliyaan la fulayaan qaala markaasu wuxuu yidhi intadirii faidaa tahurti fakrujii ila tanciimi faahillii minhu kan naftiisa marka wuxuu tusinayaa inay ahayd muxuu aha intayna taahiroodan hadalkaas uu ahaa meesha ku taahiroodeena marka caraf ahayd marka qarab la carafa inuu hadalkaa yidhi habeenkii hore ee leylatu tisci ee la joogay mina la joogay iyo intii marka la joogay iyo meelaha uu yidhi baad moodaysaa ayib laakiin axaadiidtaynu soo marray waqtiga hadalkaa nabiga alayh isala slam ku tidhi inuu leylatulxasba nafteeda ahayd ayuu maxaa ku cadday fakrujii ila tanciimi faahillii minhu qanciin u baxoo markaa ka soo cumrayso uma uma altaqaynaa waxaan uma alqaynaa nagula kulan cinda kada oo kada meel heblaayo nagula noogu imow qaala adunuhu hadan berri noogu imow inuu yihi berri ma noqon karayso ayib in la yidhaaho berrinimada habeenka aada cumraysan doonto berrinimadeeda mooyaane walaakinahaa calaa qadri nasabiki aw qaala nafaqatiki cumraduna ajirkeedu waxaa weeyaan dhibkaaga intuu dan yahay ba ajirkeedu yahay ama wuxuu yahay masaariifta kaaga baxday intay la egtay ba ajirkeedu baabu ma yaquulu idaa qafala min safari اlxaji wagayrihi markuu kasoo gadoomo kasoo noqdo safarkii uu kasoo noqdo xaj hama ahaado ama qasw ha ahaado ama wax kala ahaade wuxuu odhanayo an cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sal lahu alayh was kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam idaa qafala min aljuyuush aw isaraaya aw ilxaji aw ilcumra markuu kuwaa ka soo noqdo miduu ka soo noqdo safar ka soo noqdo idaa awfaa calaa taniyatin aw fadfadin kabbara halaaan markuu karin soo fuulo nebigu alay slam awfa yani idaa alac sacid markuu koro aw fadfadin fadfadkana dhulka murtafica la yidhaahaa iyo dhulka saxraha ee waasica la yidhaha labadaba waa la yidhaha ayb markuu meel murtafica nabiga alayhi salaatu wasalaam isagoo soo noqonaya uu soo koraba kabara halaatan saddex goor buu takbiirsan jiray ayo xadiidka abu muusa alashcarina waa kii ahaa meel dalcadu markay korayaan oo dhan ba saddex goor buu takbiirsan jiray kolkaan waadi kusii degaynana saddex goor baan kolka la koraayo saddexda goor waa takbiir kolka la dhebaayana saddex gooroo tasbiix ayay la imaan jireen ayb uma qaala markaasu wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun saajiduuna baa riwaayadana ku dhartay riwaayadii aynu soo maray saajiduuna damalahay sadaqa allahu wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxda intaa marka wuxuu dhihi jiray intuu ducaa rukuub mxua adkaar rukuubkii caadiga ahayd intuu yidhaaho allahu akbar saddex goor uu yidhaaho subxaana aladii sakara lana hada wama kuna lahu muqriniina waina ilaa rabbina lamunqalibuun intuu yidhaha kadambow iyo adkaarta markaa dhihi jiray kolka u horeysa cagta uu saarana bismi illaahi buu dhihi jiray ah, ah. baabu tacriis wsalaati bidi lxulayfa idaa sadara min alxaji waalcumra tacriiska degitaanka gaar ahaan degmada habeenkii baa tacriis la yidhaahaa marka qofku markuu xaj ka soo noqdo ama cumro kasoo noqdo in dulxulayfa uu dego oo dulxulayfa uu baryo oo barqa ahaan uu soo galo marka madiina u soo galo can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam anaaqa bilbatxa alatii bidilxulayfa dixdaa dilxulayfa ku taalla ee rasuulka ilaahay fariisiiyey wasallaa biha iyadu ku tukaday ibnu cumar baa sidaa nabigaasa hel alيه الsalaatu wasalaam qaala wakaana bnu cumara yafcalu dalika qaala qofka laleeyahay waa naafic naafic baa wuxuu yihi ibnu cumarna saasuusna yeeli jiray oo nebigu ku dayan jiray aleyh الsalaatu wasalaam see la ogyahay ibnu cumar itibaaciisa sunadii nebiga alيه الsalaatu wasalaam iyo axaadkiisa u raaci jiray wacan naaficin ana cabdاllahi bni cumara radi allahu canhuma kana ida sadra min alxaji aw اlcumra anaaqa biاlbaطxaa alati bidilxulayfa alati kaana yuniiqu biha rasuulu lahi sala allahu alay slam waa xadiidkii hore buu la macnida laftiisa wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam utiya wahuwa wa huwa fii mucarasihi nabigaa loo yimid isaga oo meeshii degmadiisii jooga min dilkulayfa fii baطni lwaadi foga caqiiq dhexdiisa jooga faqiila markaasa waxaa la yidhi innaka bibaطxaa'a mubaaraka dix barakaysan baad joogtaa qaala muusa muusa bnu cuqba ba riwaayadsi wuxuu yihi waqad anaaqa binaa saalimun bilmunaaq meeshii nabigu fadhiisiiyey buu nala fadhiisiyey meeshuu degay buu nala degay ee ibnu cumarna u degi jiray min almasjid aladi kaana cabdullaahi yuniiqu bihi masjidkii waa cabdullahi ku furan jiray u degi jiray cabdullahi ibnu cumar oo nabiguna yani nabigu ku raaci jiray ibnu cumar yataxaraa mucarasa rasuuli llahi sala allahu alay slam wuxuu ku dadaali jiray degmadii nabiga aleyh isalaatu wasalaam meesha nabigu ku furtay inu wa huwa ashalu min almasjid aladi bibaطni اlwaadi waa ka hooseeya masjidkaas waa ka hooseeya baynahu wa bayna alqiblati wasatan bayna dalika masjidka iyo qiblada udhexeeya oo dhexdhexaadka dhexdooda baabun fi taxriimi makata wa saydiha wa shajariha wa luqatatiha عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عزa وجل على رasuuلihi صلى الله عليه وسلم مkة qاama في الناas dadkuu isdhex taagay markuu ilaahay guushii maka uu ka siiyey oo qabsaday faxamid الlaha وأثنى عalayه ثuma qaala markaasu wuxuu yidhi إن اllaha xabس عan مkةa اfiila alfiila riwaay kalena alqatla alfiila buu yidhi mise qatla buu ilaah baa maroodigii ka celiyey abraha uugu soo duulay wasallata calayha kusii sii daayey rasuulahu waalmu'miniin rasuulkiisa iyo mu'miniintana ilah baa ku sii daayey wa inahaa laa taxilu liaxadin qabli lam taxila liaxadin qabli qof iga horreeyey umay banaanaan inuu ku dagaalamo wainamaa xallat wainahaa uxillat lii saacatan min nahaar hal saacadoo maalin ka midaa la ii xalaaleeyey wa inahaa lan taxila liaxadin bacdi qof iga dambeeyana u banaanaan maysa inuu ku dagaalamo falaa yunafaru sayduhaa ugaadheeda lama eriyo lama dediyo walaa yuqhtalaa lama goosto shawkuhaa qodaxlaydeeda geedaheeda qodaxdalana lama goosto walaa taxilu saaqitatuhaa baadideeduna uma xalaal ah ilaa limunshidin qof weligii baafinaya mooyaane hama lugyadu ma aqbasho baadideeda waman qutila lahu qatiilun qofkii qof laga dilo qofkii qof laga dilo fa huwa khudbadaydan ka dambow bacda maqaalati haadihi maqaaladaydan intii ka dambaysa qofkii qof laga dilo ilan dagaal baa kolkii hore lagu soo galay oo markaas nimankii khusaaciya wax laga laayay iyo ku bani ah ahaa iyo dagaallaa dhex maray qofkii dagaal hadalkayga ka dambo qof laga dilo fa huwa bikhayri nadarayni laba fikradood kood u fiican buu leeyahay ima an yufdaa wa ima an yuqtal in la furto yani oo diyadiisii la bixiyo qofkii uu dilo diyadiisii laga bixiyo وإma an yuqtl iyo in la dilo ama an yaqtula inuu dilo labadaasu leeyahay inuu fido ka qaato iyo inuu disho labadaas khiyaar u leeyahay marka waliy lqatiil baa khiyaar u leh siduu ilah u leeyahy wman qutila maqluma faqad jacalnaahu liwaliyi sulطaana marka waxyaalahan la yaqaano xeer ilaaliya guud iyo baa dadu doonayo oo wixii dil iyo ku saabsan afraadda ma dalban karaan iyagoo kalaan faariqa weeyaan oo dad qaarkoodna isku batayaanba bayna qur-aanka daliil uga helaanoo ay fadhigaan wax sharci inuu yahay iyo walaashooda eh, faqaala alcabaas alcabaas baa wuxuu yidhi ila alidkhira yaa rasuula allah idkirka mooyaane ayb qundhage caws la yidhaahaya ya mid qundha la yidhaaho ya xagaabay kuleedahaa hoostana waxay ku leedahay beri yaro udgoonba kule oo dadka qaarkood biyihii ay ku dhurtaan sumadii ay ku casirtaan ayb taasaa loo efaysiye marka geedka cidka waa nabaad geed maaha isagu waa caws cidka mooyaane fa inaa najcaluhu fii buyuutina guryaha iyagaan muxuu ahaaye fii quduurina abriyaalka iyagaan yeela eh, mxuaha aan irkeeda saaraayo wa buyuutina iyo guryaha guryaha cadshaanta ana har bay uga dhigayaan waa ku dadayaan waliqaynina weliba mxaa tumaaladooduna dabkay ku shidan jireen manaaficdaas marka isagu noo kaas mooyaane faqaala rasuulu llahi sala ala sl ibtila ibtirka mooyaane faqaama abu shaah rajulu min ahli اlyaman ninkaasaa kacow faqaala markaasu wuxu uktubuu lii ya rasuul allah ii qora khudbadan u dalbanaya in loo qoro faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam uktubuu liabi shaah u qora abu shaah xadiidka qoraalkiisa adiladiisa uu kamid yahay marka iyo cilmiga oo dhanbaba qaala waliid faqultu lilأwsaaciy alwaliid ibni muslim ee wuxuu leh alawsaaci cabdiraxmaan ibni camrin alawsaaci ayaan waxaan ku idhi maa qawluhu uktubuu lii ya rasuula allah uktubuu liidaa muxuu ka wadaa ninka abushahr faqaala markaasu wuxuu yidhi haadihi alkhudbata alatii samicaha min rasuuli illahi sala alla hadalka uu nabiga khudbadaa uu nabiga ka maqlay buu dalbanaya in loo qoro oo nabiguna o can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi sala اllahu alay slam yaquul laa yaxilu liaxadikum an yaxmila bimakata silax maka inuu hub ku qaado qofna uma banaana xaraan bay ka tahay marka inuu lagu dagaalamo iyo in dadka lagu cabsiiye iyo xaraan bay ka tahay baabu dukuuli nabiy sala allahu alay wasalam maka hayra muxrimin yowma alfatxi isagoo muxrim inuu nebigu alayh salatu salaam soo galay maka soo galay oo marka waajib ayna ahayn qof alla qofkii maka galayo oo dhanbaba inay muxuu ahaye inuu inuu ixraam ku galo marka qof alla qofkii maka soo gelayaba inuu ixraam kusoo galaayo waxba waajib kuma aha عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم دخل مكة وqاaل qاala qتayبة qتayبة بن سعيid ayaa wuxuu yihi دخلa yومa فتحi مكة intaasuu ku daray وعalayhi عimaamaة سawdاء بغayri إحrاam isagoo cimaamad madow xidhan ayuu yoomu fatxi maka galay oo welibaa miqfarkiina dul xidhan ayb cimaamadaas madow weeya midna marka aad aragteen shiicadu ay shicaarka ka dhigteen cimaamad madow marka ay ay xidhanayaan laakiin nabiga alayh salatu slam maalinta ficlan waa sugnaatay inuu cimaamad madow xidhay laakiin cimaamadaasi daa'im uma ahayn calaamo gaar oo mumayisa uma ahayn hadba wixii mutayasira buu xidhan jiray nabiga alayh salaatu wasalaam dhirka cad buuna jeclaaba wa can anas bni malik radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam dakala maka caama alfatxi wa calaa ra'sihi lmiqfar isagoo miqfar xidhan quuda isagoo xidhan ayuu galay nabiga alayhi salaatu wasalaam muxua midda koofiyadda birta ah isagoo xidhan falamaa nazacahu markuu iska dhigay ja'ahu rajulu nin u yimidoo fa qaala markaasu wuxuu yidhi ibnu khatalin mutacalliqun biastaari lkacba ibnu khatal wuxuu haystaa kacbada daaheedu haystaa magan galay nimankaasuna dhiigooda la hadur yeelay ee iyaga laga soo reebay kolkii dadka intooda kale la ammaan siiyey dhowr qofoo laga soo reebay ayuu ku jiray oo ninkaasu wuxaa nin intuu horta hore soo islaamay oo nebiga alayhi salatu slam meel uu u diray buu nin khaadimahoo la socday buu dilay markaasuu soo gaaloobay oo soo ridoobay oo maka weyne markaa ninkaas oo qaatilna aha murtadna aha mudina ah nebiga asxaabtiisa dhibaayey kaas dadka laga soo reebuu ku jiray marka kacbaduu qabsaday bay dhahan kacbadu u magan galay markaasay amarkii nabiga inay halka lagu fulin karay iyan kale qaala markaasu yihi uqtuluuhu dila halkii baa lagu dilay baabun fi jidaari اlkacbati wa baabiha can ibni cabaasin radi allahu canhuma can caaishaةa radi allahu anhuma canha qaalat sa'altu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam can اljadri yani xijriga xijriga ka wadaa jadriga xijrigan ka waraystay am min albeyti huwa makcabadu ka mid yahay qaala markaasu wuxu uhi nacam haa qultu falima lam yudkiluuhu lbeyt maxay kacbada u gelin waayeen qaala ina qawmaki tolkaa quraysh weeyaan qasurat bihim annafaqa masaaliftii baa ka yaraatay qultu markaasaan waxaan idhi famaa sha'nu baabihi murtafican maxaa ugu wacan albaabkiisa uula sarreeyaa qaala facala daaliki qawmuki tolkaabaa sidaa yeelay liyudkiluu man shaa'uu wayamnacuu man shaa'u qofkay doonaana inay geliyaan qofkay doonaana u diidaan walowlaa ana qawmaki xadiiu cahdin xadiisun cahduhum fi ljaahiliya haddii tolkaa zamankoodu aanu jaahiliya kusoo dhoweyn faakaafu an ka baqaaya an tunkira quluubahum qulubtoodu inay nacdo oy xumaysato lanadar la nadartu waan eegi lahaa an udkila aljidaara eh, inaan soo geliyo xijriga inaan soo geliyo fi kacbada aan soo geliyo wa an ulziqa baabahu bilardi inaan albaabkiisana dhulka la simo oo weliba laba albaaba u yeelo mid galbeed iyo mid bari midna laga galo midna laga soo baxo baabun fi naqdi alkacbati wa binaa'iha can caطaa'in qaal caطaa' bn abi rabax qaala lama اxtaraqa albaytu zamana yaziid bni mucaawiya kolkay kacbadu ay gubatay waqtigii yaziid ibni mucaawiya yaziid ibni mucaawiya sanadkii lixdan iyo afar bacda waqcati alxarra intuu jeeshkiisii madiina soo weeraray sanadkii lixdan iyo saddexaad oo madiina ay qabsadeen oo balaayo ku dhigeen danboobay markaa makana soo weeraray jeeshkiisii oo cabdullahi bnu zubayr halkaas joogay oo khilaafay ay kusoo duuleen markaasay manjaniiqi la dhaceeno markaasay kacbadu gubatay marka isagoo xisaarkii ay ku hayaan ayuu yaziid dhintay jeeshkiina marka halkii ku noqday kolkaas marka kolkii kacbadu sidaa u gubatay xiina hazaaha ahlushaam ahlushaam markay kusoo duuleen fakana min amrihi ma kan arrintoodii marka siday u dhacday oo u dhacday tarakahu ibnu zubayr ibnu zubayr baa daayey kacbadii sideedii ku daayey xataa qadima annaasu almawsima ilaahay dadkii yimaadeen xajka u yimaadeen yuriidu isagoo doonaya an yuxarikahum aw yuxaribahum inuu inuu tirtiyo yani in xamaas geliyo oo cadhadooda bani umaya uu u celaysiiyo dadku ay arkaan siday bani umaya u galeen kacbada ay u gubeen in arkaan buu rabaa calaa ahli shaam ahlu shaam yani bani umaya falamaa sadara annaasu dadkii markay ka noqdeen ay xajkii ay guteen yuu qaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ashiiruu calaya ila taliya fi lkacba anquduhaa uma abni eh, uma abni bina'ahaa aw uslixu maa wahaa minha ma intaan dumiyaa ayaan dhisaa mise waan hagagaajiyaayoo wixii meelay ka daciftay oo maka hagagaajiyaa tarmiimaad miyaan ku sameeya mise waan dumiyaa faqaala ibnu cabbaas ayaa wuxuu yihi fa inii qad furiqa lii fiiha ra'yun yani qad wadaxa lii ra'yun arrin baa la ii muujiyey arrin baa ii caddaaday araa an tuslixa maa wahaa minha waxaan arkaa inaad hagagaajiso wixii ka daciifay o inaad hagagaajiso watadaca aad ka tagto baytan aslama annaasu calayhi gurigii ay kacbadii ay dadku kusoo islaameen inay sideeda u dayso wa axjaaran aslama annaasu calayha dhagxan ay dadku ku dul islaameen iyadoo sideeda ay ku islaameen wa bucitha calayha rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka ilahin isagoo sidan lagu soo diray faqaala ibnu zubayr ibnu zubayr baa wuxuu yidhi low kaana axadukum ixtaraqa baytuhu maa radiya xataa yujadidahu hadduu midkii gurigiisu guban lahaa muuna raali ku noqda inaan cusboonaysiya mooyaane fakayfa baytu rabbina inii mustakiru rabbii halaatan saddex beri baan rabbigay istikhaaro weydiisanayaa uma caazimun calaa amri arrintaydan goosanayaa fii eh, eh, eh, yani saddexdaas markay dhammaato wixii ilaahay marka qalbiga kusoo dhaca baan ku dhaqaaqaya falamaa mada halaat saddexdii markay dhammaadeen ajmaca ra'yuhu ra'yigiisii wuxuu ku goostay calىa an yanqudahaa inuu dumiyo fataxaamaahu الnaasu dadkiibaa iska ilaaliyey oo ka baqday wuxuu ka baqday walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh